فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين إلهي سبحانه وتعالى وحو كونك وتاغي وإنو ري inoo arsaaqayaa qof kastana wuu u abaalmarinayaa marka la hor tago maalinta qiyaame inaynu caabudno cibaadada ilaahayna subxaanahu wa tacaalaa waa wax kastoo ilaahay uu jecel yahay oo uu raalli ka yahay samaynta la samaynayo iyo fulinta la fulinayo qof kastana waxaa laga rabaa ha yaraado ama ha weynaadee inuu barto cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka doonayo ilaahay wuxuu qur'aanka ku yidhi wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun uman samaynin insiga iyo jinka wax kale cibaadadayda mooyaane cibaadada ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxay ku tacalluqdaa cidda caqli leh siduu ilaahayba qur-aanka uu kaga warramay subxaanahu wa tacaala inuu yahay qur'aanku mid loo soo dejiyey ciddii caqli leh hadduu qofku waalan yahay ama aan wax kale saarahayn cibaado laguma waajibin lagamana rabo laakiin qofkii caqli leh wax kala garanaya waxaa laga doonayaa ilaahay inuu caabudo subxaanahu wa tacaala ilaahay marka la leeyahay ha caabudo waxaa loo jeedaa ilaahay keligii ha caabudo ilaahay wuxuu yidhi ilaa liyacbuduun aniga inay caabudaan baan u sameeyey in cid kale la caabudo ama cibaadada ilaahay loo leexiyaana waxay noqonaysaa cay ilaahay la caayayo ama nuqsaamin sida awgeed baa qofka waxa ilaahay uu ka doonaya inuu caabudo ilaahay jalla wacalaa ilaahay cid kale in la simo waxaa la yidhaahdaa shirki ama wadaajin ama badhax ilaahayna badhaxa raalli kama noqonayo subxaanahu wa tacaala wuxuuna rasuulku sala allahu caleyh wasalam uu sheegay in ilaahay maalinta qiyaame uu odhanayo ana akhna shurakaa'i can shirki man camila camalan ashraka fiihi maci hayrii taraktuhu wa shirka anigu waxaan ahay buu ilaahay yidhi mid cid lala wadaajiyo ka ugu qanisan cidda camal qabatay salaad soon zako xaj sadaqo qur-aan la akhriyo wanaag la faro xumaan la reebo qofka oo wanaag sameeya oo dadkii markay aaminaan ammaanadii si fiican uga soo baxa qofkaoo runta ku dadaala qofkaoo aan noqonin qof khaayina oo aamin noqda qofkoo dhowrsoonaada oo xumaanta ka dhowrsoonaada hadday tahay zino hadday tahay been hadday tahay khiyaamo hadday tahay tuugnimo hadday tahay dadkoo la dhaco hadday tahay dadkoo la xado hadday tahay dadkoo dhiiggooda la daadiyo qofka waxaasoo dhan iska ilaaliyaa wuxuu noqonayaa qof toosan oo ilaashan ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ka rabaa cibaadadaa inuu keligii u qabto hadduu cibaadadaa soo dhexgeliyo cidaan ilaahay ahayn cibaadada laga aqbali maayo waxaynu maqalnaa oo in fara badan aynu aragnaa dadka qaarkood oo ilaahay iyo cid kala wada barya baryadu waa cibaado ilaahay uu leeyahy keligii subxaanahu wa tacaala ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin rabbigiin wuxuu yidhi ibarya aan idinka aqbalae haddaad gacmahaaga kor u qaaddo oo ilaahay aad barido ood wax weydiisato ilaahay raalli buu kaaga noqonaya waanu kugu jeclaanayaa haddaad iska kibrisana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kuu cadhoonayaa wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam man lam yas'al illaaha yaqbab calayhi qofkan ilaahay waxba weydiisan ilaahay wuu u cadhoonayaa ilaahay jalla wacala wuxuu yidhi rabbigiin wuxuu yidhi ibarya wuxuu ballan qaaday astajib lakum waan idinka maqli doonaa ducadiina waan idinka aqbaliye ibarya uun kadib ilaahay wuxuu ku laday intaasoo uu raaciyey ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii kuwa ka santaagaya ee iska weynaynaya cibaadadaydu sayadkhuluuna jahannama daakhiliin jahannamay gelayaan iyagoo dullaysan cidda ilaahay cid la barida tusaale ahaan hadduu qofku idhaahdo ilaahay iyo aw hebel ama ilaaha iyo jiilaani waxaan baryey ama ilaaha iyo nebiga waxaan baryey ama ilaaha iyo nebigaan ku dhaartay ama ilaaha iyo nebigaan kugu xawilay waa shirki rasuulkana calayhi salaatu wasalaam nin baa agtiisa ku dhaartay waxaanuu ku dhaartay aabbihii wuxuu rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa taxlifuu biaabaa'ikum man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut aabbayaashina ku dhaaranina kii dhaaranaya allaha ku dhaarta ama ha iskama daayo waxaa kaloo rasuulkuu raaciyey man xalafa bikayri illaahi faqad kafar ilaah idaan hayn qofka ku dhaarta ama hooyo ku dhaaro dadka qaar ba waxay dhahaan hooyaday waa tan waayaa ama aabbahay waa tan waayaa ama curadkayga waa tan waayaa ama intayada waa ta la qaadaa ama waatuu hawaayeela duulaa wax kasta dheh waa shirki buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed haddaad dhaaranayso wallaahi ku dhaaro adigoo aan shay kasta ku dhaaranayn waayo ilaahay wuxuu yidhi waxfaduu aymaanakum dhaartiinna ilaaliya shay kastoo yar iyo shay kastoo weyn inaad ku dhaaratid maaha waa inaad ku dhaaratid uun wixii dhaar u baahan ee lagaaga baahay inaad ku xoojiso adoo ku dhaaranaya ilaahay oo keliya subxaanahu wa tacaala sida awgeed cibaadada ilaahay saafi waa inay ilaahay u ahaato ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala alaa lilaahi diinu alkhaalis ilaahay cibaadada baraxa tiran ayuunbuu aqbalaya oo uu leeyahay waxaa kaloo ilaahay u yidhi subxaanahu wa tacaala innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin ilaahay wuxuunbuu ka aqbalaa cibaadooyinka ciddii ka dhowrsata ilaahay jalla wacalaa ciddii ilaahay weyddiisata wuxuu yidhi weyddiista ka reebtoonaata wixii uu yidhi ka reebtoonaada fartoonta wuxuu ilaahay yidhi fartooma ciddaasunbuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka aqbalaa ducada cibaadooyinka salaamaha iyo soonka iyo zakada iyo xajka iyo sadaqada iyo waxyaabahay samaynayaanay la imanayaanay bixinayaan oo dhan waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiina xunafaa'a wayuqiimu asalaata wayu'tu zakaata wadalika diinu lqayima ilaahay wuxuu idhi wax kale lama farin yar iyo weyn rag iyo dumar wuxuunbaa la faray qofku hadduu wax kala saarayo ilaahay keligii inuu caabudo inuu u barax tiro oo u gaar yeelo ilaahay cibaadadiisa isaga oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada uu la imanayo ka ilaalinaya badaxa soo gelaya xunafaa'a buu ilaah yidhi isagoo ka soo iilanaya wax kastoo baatila shirki iyo waxyaabaha istusnimada iyo ismaqashiintii wax soo raaca o dhan wa yuqiimu salaata salaadana oogaya salaada tukani ilaahay ma odhanin wayusalluuna salaata ma odhan ilaahay wuxuu yidhi wayuqiimuuna salaata salaadana oogaya oo istaajinaya waxaa laga cabiray iqaama salaaddii in la istaajiyo la joojiyo oo aan la kala jajabinin sidee u toosaysaa u istaagaysaa oo aanay u jajanayn salaadu waxay u istaagaysaa salaadii qofkii inuu barto marka hore intaanu tukanin markaad rabto salaad inaad tukato waa inaad cilmi u yeelato maanta iskuulka waxaa loo yimid oo loo fadhiyaa in wax la barto weliba shay maadiya ama shay diiniya la barto bugul ku qorto waxaana qofku uu rabaa inuu naftiisa kaga saaro madowyada oo iftiinada uugu baxo waayo cilmigu waa nuur jahliguna waa madow iyo gudcur qofka jaahilkahi ah waa qof indhala siduu ilaahay ba yidhi jalla wacala afaman yaclamu annamaa unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acmaa inamaa yatadakar yadakar ulul albaab miyuu la mid yahay qof garanaya nebi maxamed ow diintii lagagu soo dejiyo cilmi ulihii midin dhala miyuu la mid yahay inamaa yatadakar ulul albaab waxa ku waantooba waanadaa qur-aanka lagu sheegay cidii caqli labuu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala waxaa kaloo ilaahay subxaana uu ka warramay cidda cilmiga lihiinayta cidda fahanta xataa qur'aanka tusaalayaashuu sheegayo mahmaahaha dadku ay ku mahmaahaan waxa ka xeel dheer tusaalayaasha qur-aanku uu sheego sida awgeed baa ilaahay wuxuu yidhi watilka alamhaalu nadribuha linnaasi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun tusaalayaashanu qur-aanka ku sheegno dadkaanu u yeelnaa buu ilahay inay wax ku tusaalaystaan wuxuunbaa garan kara ciddii cilmi leh waxaa laga yaabaa shay buu qur-aanku shay ku tusaaleeyaa shaygaa uu qur-aanku shayga ku tusaaleeyey inta fahantaaba inay yartay wuxuu ilaahay suuratulcankabuut uu ku magacaabay inay tahay suuraddii caarada waxaa lagu magacaabay caaro cankabuut kuwa caarada ilaahay wuxuu ku soo qaatay caarada tusaale keliya waa gurigeeda wa inna awhana albuyuuti la labaytulcankabuut buu ilaahay yidhi guryaha waxa ugu liitaa guriga caarada waxay yidhaahdeen guriga caaradu marka hore wuxuu u liitaa dhisma ahaan oo dhismihiisu wuxuu ka kooban yahay wax caloosheeda ka soo baxaya waa xadhiggaa yaree marmaran oo guri liitaa haddii uu dhina ahaan yahay gudaha dhismihiisuna wuu duunsan yaho caarada dadigii markay uur qaado ninkeeda way dishaa dibadda usoo tuurtaa markay dhashana iyada ubadkeedaa diloo dibadda usii tuura marka waa guri liitaalka marka laga eego sidaa ogeed baa qur-aanku wuxuu u tusaaleeyey guriga guri ugu liitaa inuu yahay guriga caarada balu fiirso qofka qalbigiisu waa guri waana guri loogu talagalay inuu dego xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmooyinka ilaahay uu kuu gallabaysanayo oo dhan wuxuu kuu siiyey inaad ilaahay ugu mahadnaqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waid ta'adana rabbukum lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid waxaad u sheegtaa nebi maxamedow rabbigiin inuu idin ogaysiiyey nicmooyinkiisa haddaad ugu mahadnaqdaan inuu idiin ziyaadin doono wala in kafartu min cadaabi lashadiid haddaad ku gaalowdaanna cadaabkaygu waa daran buu bu ilaha yidhi subxaanahu wa tacaala bal waxaad u fiirsataa qalbigii mu'minka waxaa degay dikrigii ilaahay waxa degay xuskii ilaahay sidaa awgeed baa xadiid uu bukhaari wariyey sidoo kale muslim laba riwaayadoodee kala wariyeen labada midna waxaa lagu tusaaleeyey dikriga ilaahay qalbiga galay marna dikriga ilaahay ee guriga galay wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam mathalu aladii yadkuru rabbahu waladii laa yadkur mathalu lxayi walmeyit qofka ilaahay xusaya iyo qofkaan xusayni waxay ka dhigan yihiin qof nool iyo qof dhintay oo kale sidoo kale riwaayada muslim rasuulku wuxuu yidhi taas waa ah riwaayada bukhaari mathalu lbeyti aladii yudkaru fiihi rabba waladii laa yudkar mathalu lxayi walmayit guriga ilaahay lagu xusayo guriga aan lagu xusayni waxay ka kala dhigeen guri dhintay guri nool qalbigii waa guri waxa degaya dikrigii ilahay cibaadaadkii hadday tahay cabsi hadday tahay rajayn hadday tahay tala saarasho cabsidii waxay degaysaa qalbiga qalbigii loogu talagalay cibaadada ilaahay inuu ku qumo oo ilaahay uu caabudo oo u mahad noqo waayo shukrigu qalbigana wuu ka dhacaa qalbigii haddii la geliyo ilaahayo cid kaloo la wanaajiyo nicmadu ilaahay ku siiyey baad ka saartay markaasaa tidhi jiilaani baa i siiyey ama waxaabaa tidhi madad madad yaa rasuulallah rasuulkiiw noo gurmo dee rasuulku ma gurmado calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku aasan yahay masaajidkiisa agtiisa magaalada madiine ee ku taalo sacuudi u ku aasaya rasuulku haddaad hargaysa uga qayshato waxay noqonaysaa gurigii caarada wax qof ka liita wax sameeyatay qalbigaagii caaruu ka liita shay kasta ilaahay wuxuu ihi in min shayin ilaa yusabbixu bixamdi shay ma jiro ilaa ilaahay mahadiisa isagoo ku dheehan buu ilaahay u tasbiixsadaa waa shay kasta oo jira hadhka aynu arkayna ilaahay buu subxaanau wa tacaala ama ha noqdo shaygaasi cibaadada mid dawcan u samaynaya ama mid karhan u samaynaya ha noqdo ilaahay buu hoggaansan yihi sida awgeed qofkii muslimka ahaa qalbigiisii markuu shirki geliyey cibaadooyinkii ilaahay iyo nicmooyinkii ilaahay uu siiyey oo dhanna uu cid kale ku ladhay ama uu cid kale ku taaray wuxuu noqday mid qalbigiisii uu ka liito guri caaro uu ka liito ma maqashay nin daadqaaday xumbo cuskay qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu baryo laga rabay ayaa qabri baryaya oo qabri isku xulaya madad madad yaa rasuululahi buu leeyay ama aqixna yaa qawsa madad yaa jilaani buu leeyahy jiilaanina nin wanaagsan buu haayo camalkiisii la gadgad ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku abaalmarinaya isagay u taallaa adiga waxba kuma tari karo adigu naftaada adaa wuxu tari kara maxaad u samayn kartaa naftaada ilaahay baad u baryi kartaa inuu ku naxariisto jiilaani laftiisa iyo ciddii dhimatay dee ilaahay baad naxariis weydiin kartaa isagii inaad barido maa qabri la farnoqday amaba baaba'ay ilaahay subxaanahu watacaala siduu ka warramay dee qofka qabriga galay soo laaban maayo wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaha annahum laa yarjicuun ilaahay wuxuu ihi waxa xaaraan ah magaalaanu halaagnayn in adduunku soo laabato waa xilligii nebi maxamed la soo diray ama xilliyadii hore nebi muuse iyo nebi ciise ciddii dhimatay ilaahay wuu soo noolayn jiray ibtilaa'an imtixaanan sidaa awgeed qofka muslimkaa waxaa loo sameeyey cibaado qalbigiisana waxaa loo sameeyey cibaado ilaahay dikrigiisaoo keliya waa inuu degay qalbiga qofka muslimkaa ama ha yaraado ama ha weynaado hadday cabsi tahay iyo hadday tay rajayn ilaahay markasta u irko markasta ilaahay xaggiisa u carar ilaahay cid aan ahayn waxba ha weydiisan subxaanahu wa tacaala ilaahay cid aan ahaynna qalbigaa ka weynaynin waxaa laga yaabaa sidaa marka la leeyahay dee qof adigoo u baahan cunto inaad weydiisato ama koob shaaha ii shub inaad tiraad weydiisato adoo gaajoonaya ama adoo baahan taasi shirkiba noqonayso laba kabood inuu abbaaha ku iibi haddaad baato iibaad odhanaysaa dee iyado shirki ma aha laga hadlayaa wuxuu yahy wixii ilaahay oo keliyii uu samayn karo hadday tahay janno hadday tahay naar in laga badbaado hadday tahy naxariis in la weydiisto hadday tahay caafimaad in la helo ilaahay keligii baa la weydiisanaya subxaanahu wa tacaala risqiga iyo waxyaabaha qofka jidhkiisa gelayana ilaahay baa la weydiisanaya subxaanahu wa tacaala cid lagu ladhayaa ma jirto shayga qof la weydiisanayo waxa u shardiyo kow qofkaad weydiisanaysa wax inuu yahay qof horta jooga ama ku maqlayo xukunkii qof jooga leh ama telefoonku la hadal ama warqadu dir waa inuu shaygaad weydiisatayna uu karayo haddaanuu karahayn tusaale ahaan waxaad weydiisatay qof caafimaad telefoon baad intu tidhi hebelw caafimaada sii waa shirki dembigayga dhaaf baad ku tidhi waxaad ku tidhi ii naxariiso waxaad ku tidhi cadowgayga qabo waa shirki dembigana yaa dhaafa ilaahay wuxuu uhi waman yakfiru dunuuba ila allah dembiyada yaa dhaafoon ilaahay ahayn waa istifhaam lilinkaar ilaahay cidaan hayn ma dhaaftay ma cidaan ilaahay ahayn oo dembiya dhaaftay ogtiimu macnuu dhacayaa qofkii muslimka ahaa waxaa laga rabaa mar kasta inuu ku dheehnaado xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa laga yaabaa dhallinyaronimada qof markuu dhallinyaro yahay wax badan baa dhaafaya waxay idhaahdeen nin yari intuu geed ka boodu tala ka boodaa waalidku waxay kuu sheegayaan waalidku waxay ku tusayaan macallimiintu waxay kuu sheegayaan macalimiintu waxay ku tusayaan wacdiga iyo waanada waxaa laga yaaba mararka qaarkood inaad karaahiyaysato oo tidhaahdo yaa hore kuu dhaafiya ama aad ciyaartid ama aad video daawatid ama aad wax kala samaysid ama aad kubal ciyaartid laakiin kulli waa mataacu lxayaati dunya waa dhaldhalaal adduunyo iyo raaxa yaro adduunyo way dhammaanaysaa markaad seexateed guriga tagtaba ciyaarina ma jirto ma jiro wax la daawanayaana ma jiro wax la cunayaa ma jiro facebook ma jiro wax kalena ma jiro wuxuunbaa jira inaad ka seexatid xilligaad cibaadaysanayso cibaadun baa jirta xilligaad hadlaysana waad hadlaysaa sidaa awgeed baa qofka muslimkii mar kastoo shay uu samaynayo waxaa loo sharciyeeyey dikri uu samaynayo tusaale ahaan markaad gurigaa gelaysa dikri baad la imanaysaa markaad suuli gelayso dikri baad la imanaysaa markaad suuliga ka baxayso dikri baad la imanaysaa markaad seexanayso dikri baad la imanaysaa haddaad ku gaashaannaan weydo dikrigaasood baran weydo cilmi u lahaan weydo oo sharcigeed wax ka baran weydo waxaa ku soo hujuumaya shayaaiin insi waljinni shaydaamada insiga iyo jinkaa kusoo soo hujuumaya sidaa uga baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka warramay ishu hadday qof ku dhacdo dikriga ilaahay ka maqan inay tigtigto markay tigtigto wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam xataa yascada xaaliqan uma yataraddaa minhu wuxuu fuulayaa meel dheer qofkii uu iska soo tuuraya shil gaadhi baa ku dhacaya dhibaatooyin kalaa ku imanaya waxaasina waa cawri ku dhacday cawridun waxay ka dhacdaa insiga iyo jinka labadaba mar kastood gurigaa ka baxaysa waanaad inaad tidhaahdid bismi tawakaltu cala allahi walaa xawla walaa quwata ila billah rasuulku wuxu yidhi alayh salaatu wasalaam qofka intaa yidhaahda waa cibaadaadkii ka midta ilaahay loo gaar yeelayo yuqaalu lahu kufiita wa uqiita rasuulku wuxu uhi fayatanahaanu shayaan waxaa lagu yidhaha waa lagu ilaaliyey waa lagu dhowray shayddaanku iskaga fogaada buu rasulku yidhi alayh salaatu wasalaam waxaa la mid ah qul acuudu birabbi nnaas iyo qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul huwa allahu axad saddexdaas suuradoodna waa la mid oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam intii aanu akhrisan jirin qulcudu birabilfarqi qulcudu birabinaasan loo waxyoonin mar baa la sixiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii la sixiray kadib rasuulka sala allahu calay wasalam waxaa lagu soo dejiyey labadaas suuradood caaisha waxay tihi rasuulku labadaas suuradood buu qaatay wixii ka sokay inuu ka tegey ilaahay dembigeenna ha dhaafo diintiisana hayna fahansiiyo xaqa kuwa bartana haynaga dhigo markastana kitaabka ilahay aynu kala furno aynu aakhira intaynu ka garanayno dikrigana aynu ku jidaalno cibaadada ilaahayna keligii aynu u gaal yeelno wax kastoo soo dhex gala aynu ka saarno wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu إلهي سبحانه وتعالى لما نزل الكعبة المالية هناك هذا بنات إيه، من كانت حسابات كان قدرة فلي يعني خليصة ولا مريضة وديا وعليه بس هنا كريه لا زال لا تذكر وهي هذا الكتاب رب الأمريكان دكتور هذا عليه دكتور برادة لكن تواصل معه ما جعلنا في لنا كابولار مثلا مثلا كان الإنسان لا يقبل بارك الله فيكم هذا الله خيرا مبارك الله فيك